bismillaah walxamdu lilaah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi waman waalaah amaa bacd asilkan asilkii boqol labaatan iyo saddex wood wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaaj muslim waxaynu ku jirnay kitaabu nikaax waxaan maraynay aadaabulfiraas raqmi cashara aadaabulfiras gogasha usluubkeedii xalaal canhu meesha ayaa looga hadlaa haddii mar la isguursaday la guri galay in la dhaqmo lagama maarmaan kolka adabta loo dhaqmo ayuu ka hadlaya galab aadaabulfiraas gobasha usluubkeedii lilfiraashi gobashii waxay leedahay aadaabun usluub tanbagii ay habboon tahay muraacaatuhaa adabtaas ilaalinteeda iyo wataadubu edab qaadasho bihaa edabtaas iyadaa lagu edab qaato kow waxay ka bilaabanaysa mulaabatu zawja qofkii oo lala dheelo wa mudaacabatuha lala nacdamo lala kaftamo bimaa shay yusiiru kiciya daaciyata aljimaac kulanka intaa agteeda macnaha sidii laba neef oo kale inaan la isku boodin ee bal marka hore baashaal iyo xadiid baa imaandoon rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo uu yihi rasuul haji u dhacaya labada qof mulaacafatu zawjati qofka la dheelideedii wamudaacafatuha la kaftamideedii bimaa wax lagula kaftamo yusiibu kiciya daaciyata aljimaa jimaaca kii u yeerayay cindaha agteeda kan waa kaas laba waxaa weeye allaa yandura inuusan ninkii dhowrin ilaa farjiha naagta farjigeeda uusan dhowrin maxaa yeelay liannahu qad yusabibu inuu sabab u noqdo alaarkaa lahu isaga karaahiyataha naagta dhicideeda wa huwa kaana mimaa kiibuu ka mid yahay karaahiyadiiu yembaqii u haboon yahay an yuxadar in laga digtoonaado taasna waa iyada qodobka labaad anlaa yandura inuusan ninka dhowrin ilaa farjiha qofka awradeeda inuusan fiirinin liannahu maxaa yeelay qad yusabib inuu u sabab noqdo dhowridaa u dhowray lahu ninka karaahiyatuha naag samacideeda karaahiyada mimaa kii uu ka mid yahay yembaqii uu habboon yahay an yuxadar in laga digtoonaado saddex an yaquula waa inuu yihaaho bismi illaah allaahuma janibna shaytaan wajanibi shaydaana maa rasaqtana intaan ilaa laga maarmaho bismi illaah eebbaweyne magaciisa cuskashadiisa baan hawsha ku bilaabayaa allaahuma yaa allah eebbaweynow janibnaa naga dheere ashaydaana shaydaan naga dheere wajanib ishaydaan shaydaankana dheere maa rasaqtana wixii awlaadee noo qadartana shaydaanka ka fogay taa inuu yidhaahow anyaquula waa inuu ninka yihaa bismi illah eebbaweyne magicii allaahuma yaa allah eebbaweynow janibnaa na dheere ashaydaana inaga shaydaan naga dheere wajanib shaydaana shaydaan dheere maa rasaqtana waxaad nagu arsuqdoona siisana allahu shaydaanka dheere litarhiibi arasuul rasuulka jeclaysiintiisii waa u daliila sala allahu naxaris allaha badiyo calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo fii daalika ducadaas akrinteedii buu jeclaysiiyey bixadiidin xadiis buuna ku jeclaysiiyey xadiidkaasoo mutafaqin laysku waafaqay calayhi xadiidka korkiisa muslim iyo bukhaari wariyeen bilafu waa ka xadiidka ereygiisa low goor ana axadakum idinka qofkii idaa araada hadduu doono ayaatiya ahlah inuu ahalkiisa u tago qaala hadduu dhihi lahaa allaahuma yaa allah eebba weynow janibnaa naga dhaare dhaare ashaydaan shaydaan shaydaan naga dhaare wajanibi shaydaan shaydaan dhaare maa rasaqtana wixii aadnaysa shaydaan ka dhaare hadduu dhihi fa innahu arrinka wuxuu yahay iyuqadar haddii xageeba laga qadaro beynahumaa labadaa qabta dhacdooda waladun kulanka ay xirsi xirseen haddii eebba dhacdooda walad ka qadaro fii daalika kulanka ay kulmeen gudihiisa lam yadurahu ma dhibo ashaydaanu shaydaan ma dhibo abadan weligii alihi afar yaxrumu waxaa xaaraama an yadaaha inuu naagta u tago u galmoodo fii xaydin iyadoo cadaqabta aw nifaasin iyadoo umula iyo wa qabla alghasli kor dhaqasho horteed minhumaa ay ka dhaqatay ka hor wey waa inay labadaba ka dhaqatay bacda duhuri daahirnimo bacdigeed misaalkii liqowlih daliilkii liqowlihi eebbaweyne hadalkiiba u daliil tacaalaa korhay uu yili factasilu nisaa wactasili buu qoray ayaddu factasilu factasiluu ka dheeraada annisaa haweenka ka dheeraada fi lmaxiid xaylka uga dheeraada walaa taqrabuuhuna hana u dhowaayna cataa yadhurna ilaahay ka qabaystaan marka intay jiradu socoto iyo markay jirada dhammaatay nafteeda intayan qabaysan midna lama ogola yaxrumu waxaa xaaraama an yataaha inuu u galmoodo fii xaylin cadada gudaheeda aw nifaasin umusha gudaheeda wa qabla alkasli qabaysasha horteed minhumaa xayd iyo nifaasay ka qabaysatay bacda duhuri haddii angegtay ka gadaal liqowlihi eebaweyne hadalkiibaa u daliila tacalaa korahaye factasilu nisaa haweenkii ka dheeraada bilmaacuud xaylkii uga dheeraada walaa taqrabuuhuna yana u dhowaanina xataa yadhurna ilaa ay ka kor dhaqlaan shan yaxrumu waxaa xaaraama calayhi ninka korkiisa anyataaha qofkii inuu uga tago fii kayri lqubuli horada meelaan ahayn limaabaa u daliila warada soo arooray ahna min atashdiidi adkayn fii daalika arrinkaa waa la adkeeyo ka qowli rasuul rasuulka hadalkiisii oo kale sala allahu naxari sallaha badiya calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya uu nabiga yihi man ata mraatahu man ata imra'atan qof qofkii uga taga man ata ninka u galmooda imra'atan qof dumara fii duburiha nabada uga galmooda wey lam yandur illaahu ilaah ma daymoodo ilayhi isaga yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedu wixidkaasaa soo arooray kolkaa ma banaana in looga dhaqmo meesha iyada eeba ugu talagalay meelana xarumu waxaa xaaraama calayhi minka korkiisii an yataaha inuu qofkii uu tago fii kayri lqubuuri horan meelaan ahayn uu uga tago limaana waa u deli warada soo arooray min atashdiidi adkayna fii daalika la adkeeyo ka qowli rasuul rasuulka hadalkiisiiba waa lamid sala allahu calayhi wasalama uu yihi mana tamraha haween qofka u taga fii duhuriha gadaal uga taga lam yandirillah eebba ma daymooda ilayhi isaga yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedii anlaa yansixa waa inuusan ka dhilqinin qabla inqidaa'i shahwatiha shahwadeeda intay gudata ka hor inuusan ka dhilqinin limaabaa u daliila fii daalika arrinkaa ku sugan min adiyatiha qofka dhibideeda wa adiyatu lmuslimi qof muslima dhibidii muxaramatun mid la xaraam yeelin marka waa loo kaadinayo in lagu fuudaadaa maaha anlaa yansixa waa inuusan ka siibin qabla nqidaa'i shahwatiha intayan shahwadeeda gudan horteed waa inuusan ka lima fii daalika arrinkaa gudihiisii waxaa ku suganu min adiyatiha dhibideeda ah wa adiyatu lmuslimi qof muslima oo la dhibaana muxaramatun mid la xarimay toddoba allaa yacsil tanaftii bay lamid tahay waxaa weeye ninka diidaya awlaad baa dhaxanka dibida ku daadin kolka dhaxankii dibadda banaanka lagu daadinayay kaasaa la diidaya allaa yacsila waa inuusan ka siibin karaahiyata alxamli uur nicidis darteed ilaa biidnihaa iyadoo ogolaato maahaane waa laa yacsila waa inuusan ka siibin ilaa lidaruura dhibaato ma ogiye shadiidatan daran liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama can ilcasli siibidaa laga siibaayo uu nabiga yihi huwa alwa maran duugid wey alkhafiyu eeqas wadiga wuxuu ahaan jiray dhaqan jiri jiray jaahiliyey gabdhaha iyagoo nuun baa la duugi jiray iyagoo dhimaninoo nool baa la duugi jiray halka qur-aanka yidhi waida almawudatu su-ilat biayi dambin qutilat kolka in shahwadii banaanka lagu daadiyo iyadoo uurkii lala dagaalamayo iyadana waajigi unbay lamid tahay alaa yacsila waaynuusan ka siibin karaahiyata alxamli uur mixidii daraaddeed ilaa biidniha idni zawja qofka inay ogolaato maahaane alaa yacsila waaynuusan ka siibin ilaa lidaruura dhibaato inuu uga siiba maahaane shadiidatin daran biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama alcazi uu yihi huwa alwaadu nolol duugidii wey alkhafiyu qarsoon sideed yustaxabu diinaha waxaa loo jeclaystay lahu ninka idaa araada hadduu rabo mucaawadata aljimaac galmadii u noqodkeeda an yatawada-a inuu weyse qaato alwudu alasqar weyse qaadasha yar oo qaarka wakalaa waxaa lamida idaa araada hadduu rabo ayaanaama inuu socdo isagoon qabaysanin aw yaakul inuu una qabla aliqtisaal intuusan qabaysan oosan janaabadii ka qabaysan inuu wax una amuu socda hadduu doono amuu mar labaad ku noqdo intaba waa weyse qaadanay mustaxabu tansixiyan baa loo ammaanay isaga nashaadkiisii iyo inay fircoonihiisa qeyb weyn ka qaadanaysa yustaxabu waxaa loo ammaanay lahu ninkii idaa araada hadduu rabo mucaawadata aljimaa jimaaca u noqoshadiisa anyatawadaa inuu weyse qaato alwuduu weyse qaadasho alaa safar ee yarw wakadaa waxaa lamida ah, in araada hadduu doono ayanaama inuu socdo aw yaakula uu wax waxuna qabla alikhtisaal qabaysasho horteeda sagaal yajuusu lahu waxaa u bannaan anyubaashirahaa inuu taataabto waya xaa-id iyadoo caado qabta aw nufasa iyadoo umula fii kayri maa makaan inta ka soo hartay uu ka taaban karaa bayna surati xudunta iyo warukba lowyaha u dhaxaysa intaa lama ogola laakiin intii kale waa ka taataaban karaa daliilkii waxaa wey liqowlihi qowlirasuul rasuulka hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama uu yihi isna uu sameeya kula shayin wax kasta ilaa nikaax galmo ma ahan galmo loo galmoodo waxaan ahayn yaad samayn kartaa wakhtiga ay xaa-ilada tahay ama nufasada tahay waxaan galmo ahayma sameey yajuusu waxaa u bannaan lahu ninkii an inuu taataabto wahiya iyadii oo xaa-idun dhibaad qabsa aw nufasa umula fii kayri maa makaan keyrkiibuu ka taabanaya bayna sura xuduntiyo warukba lowga u dhaxeeya liqowlihi baana u daliila nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yiri isna uu sameeya kula shay-in wax kasta sameeya ila nikaax mahaan kow iyo toban alankixatu alfaasida toddoba nikaax oo shareecada islaam amaba sideed nikaax oo aan banaanayn ayuu shiikha meeshaan ku ururiyey markaas hal cinwaan buu sameeyey alankixatu lfaasida nikaaxyaalka waxba ka jirin ankixa waa jamcu nikaaxin alfaasida aan asixin alankixatu nikaaxyaal guuryaal alfaasida ana laga jiro min alankixati nikaaxyaal waxaa ka mida ah alfaasidati ee aan waxba ka jirin allatii nikaaxyaal unahaa reebay anhaa xaggeeda annabiy nabiga uu reebay sala allahu naxariis alla ha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiye maa yeli nikaaxyaalka soo socda weeye kow nikaaxulmutca nikaaxulmutca waa nikaax muddo ku xiran wey muddadu ha badnaanta ayadaato haddii nikaaxii muddo lagu xiro oo marka la guntayaba lagu guntay bil baan isqabaynaa sanad baan isqabaynaa toban sanaan isqabaynaa nikaax muddo ku xigan wax kama jiraan mutca layihaha marka mar baa la baneeyey kadibna waa la nasakhay caalamulislaami waa ka faraxashay shiica waa ka hari weyday weli waa kama joogta minadan ka xati nikaaxyaal waxaa ka mida ah alfaasidati ee aan wax ka jirin allatii nikaaxyaal uu nahaa reebay canhaa nikaaxyaalka annabiyu uu reebay sala allahu calayhi wasalama maa yeli nikaaxyadaa soo socda kawaa nikaaxu lmutca mutcadii nikaaxeedii wahuwa nikaaxu lmutca waxaa la yihaa nikaax ilaa ajalin madal wax lagu nikaacsado musaman la magacaabay baciidan ahayaa ajalka mid fog kaana aw qariiban mid dhow farqi male nikaax muddo looma rabo in loo qabto inuu munajaso hadaal rabaa oo muddo uu ka madax bannaan yahay misaalkii an yatasawaja rajulu nin waa inuu guursado almarata naag calaa muddatin muddo korkeeduu ku guursado mucayanaatin la bardhabay muddadii ka shahrin bil aw ka sanatin mathalan iyo wixii lamido wadaalika inuusan banaanayn nikaaxa muddada lagu xiray lilxadiidi baa u daliila almutafaqi ee laysku waafaqay calayhi xadiidka korkiisa can caliyin cali xaggiina laga wariyey radia allaahu canhu eebaweyne ali xaggiisii raallia ka noqday wuu cali yihi ana rasuula allah eebaweyne rasuulkii sala allahu naxariis allaha badiya calayhi rasuulka korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya nahaa waa reebay can nikaaxi mutca raaxaysiga nikaaxiisii buu reebay wa can luxuumi alxumuri dameere hilbahoodna waa reebay alahliya ee guri jooga ahay zamana khaybar khaybar duulaankeedii markii lagu jiray uu nabiga nikaaxan kumeel gaarkaa ee muddada ku kooban iyo meelaha guri jooga kuwa intaba hilbahoodii reebay wa xukmu hada nikaax haddii la sameeyo koka wa hada nikaax nikaaxanoo kaana xukunkiisa albutlaan inaan waxba ka jirin fayajibu waxaa waajiba fasquhu in la fasakhaa waajiba mataa waqac goortuu nikaaxsaas oo kala dhaco wayahbut waxaa sugnaana fiihi nikaaxaas faasidkaa gudihiisa almahru wixii mahara ee gabarta loo sheegay waa sugnaana in kaana hadduu ninka yahay qad dakhala mid u galmooday bilmarati naagti wa hadduusan u galmoonin falaa bahr ma jiro nikaxna ma jiro kaaskii koobaad laba nikaaxu shaqaar naaga isdhaafsigii wey shaqaar waa in laba gabdhood la isdhaafsado ninba ninka kale uu gabadhiisii ku daro labada gabdhood midna meher lama siinin marka gabarh taadii gudataydaan kugu dara haddaad dhashay haddaad walaal u tahay haddaad abkow u tahay wa isla meesha qofaad weli u tahay iyo qofaan aniga u weli ahay aan isdhaafsanay zawajnii mawliyataka qofkaad adiga u weliga tahay aad dhashay ama kula dhalatay ama adeerka u tahay qofkii ii guuri anigana midaydaan kuu guurina sadaaqna meeshii ma jirow nikaaxu shaqaalaalihi kaasna mid banaan maaha laba nikaaxu shara shiraarna waa layihi naaga isdhaafsigii waa huwa nikaaxu shiraar waxaa la yiha an yatazawaja min inuu an yatazawaja alwaliyu kii weliga ahaabaa wuxuu guurinaya weliyatahu qofkuu weliga ahaa ama waa dhalay ama waa la dhalatay ama dad buu u xiga qofuu taladeed hayo iyo wuxuu u guurinayaa min rajulin nin kale wuxuu ugu guurinayaa calaa shardi an yusawijahu kaas wax loo guuriyeyna inuu u guuriyo huwa isaga weliyatahu gabaruu midkan dambe uu weli yahay buu isna kii ku daraya marka laba naagood in la isdhaafsado weeye shaqaar wasawaan waxaa siman dakaraa hadday labada ninba sheegaan likullin labada gabdhood ee la iskhaafsaday sadaaqan hadday meher u sheegaan aw lam yadkura haddaan meher loo sheegin way isku mid laba gooraba ma bannaano waxaa jira dhibaataysan laga lugbaxay labadii naagood marka la isdhaafsado bay midna xumaan kartaa midna ficnaan karta laakiin dhaqankoodii baa isku xirmaaday tii xumaatay haddii lasoo anaanto ama la tumo ama la kuuro tii kale lagu bedelay oon dembi lahayn baa la tumaya taydii baa la tumay anna tan maxay igu joogi waayahay taada in la tumay mudan tahay tan maxaad ku tumaysaa oo dembi ah tan haddii la dhaqaya tii waa la dhaqaaya taa haddii la furo tanaa la furaaya idan labadii qof oon isku sargo-nayn ayaa dhaqankoodii isku sargo-maya idan natiijo xun baa ka dhalatay wasawaa waxaa mustawa oo siman dakaraa hadday labadoodii sheegaan oo likulli ay gabadha arkaba sadaaqan u sheegaan aw lam yadkuraa haddayan sheegin wadaalika inuusan kaa bannaanayn liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laa shikaara naaga isku doorsi oo la kala doorsado fi lislaami islaamka kuma banaano wa qowli abii hurayra abii hurayre qowlkiisiina waa u daliil radia allaahu canhu abuu hureyre ee baraallia ka noqde uu yihi nahaa rasuulullah eebba weyne rasuulkiisii waa reebay sala allahu calayhi wasalama can ishikaar naaga isku bedelashadii washikaaru isagaaba fasiray abuu hurayra shikaar waxaa la yihaa an yaquula rajulu nin inuu yiraahdo nin kaluu ku leeyahay zawwijni bnatak gabadhaada igu meeri wa usawijuka bnati ana gabadhaydaan kugu meerina aw usawijnii ii guuri ukhtaka walaasha wa usawijuka ama waxaan kuu guurinaya ukhtii walaashay wa qowli bni cumar na waa u deli cabdullaahi bni cumar hadalkiisii radiya allaahu canhu ay taala canhumaa baan rabay kolkay laba sheegayihiin laba saxaabiyiin radia allaahu canhumaa waa cabdullaahi iyo cumar labadaba wa cabdullaahi ibni cumariy ina rasuula allah eeba weyne rasuulka sala allahu macalis allaha badiyo aleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye nahaa nabiga waa reebay cani shiraad naaga isku doorsashadii oo midba midka kale qofkuu weliga u yahay wuu tan ugu dooriyo washikaaru waxaa wey an yusawija rajulu nin inuu guuriyey ibnatahu gabartiisa wuxuu ku guuriyey calaa an yusawijahu ninka labaadnu isaga u guuriyo ibnatahu gabartiisa walaysa baynahuma dhexdoodana sadaaqun ma yaalo kaasna waa nikaax labaadee bannaanay wa haada anikaax nikaaxa shiraarka xukunkiisii waxaa wey an yufsakha in la fasakho qabla dukhuul haddii nikaaxa umahaan uusan kulan dhicin waa in la fasakho laakiin haddii ay labadiiba kulan dhacay wain waqaca dukhuulu kulan hadduu dhacay fusikha minhu nikaaxii waxaa laga fasakhayaa maa nikaaxii kaana ahaaday biduuni sadaaqin mahar la-aan wamaa kii udiya fiihi la siiyey likullin qof la arkaba sadaaqun la siiyeyna falaa yufsak la fasakhi maayo haddii uusan kulan dhicin mahar ma la baxshay mase lama bixinin waxaan meher la bixinin waa la fasakhayaa wixii meher la bixiyey la fasakhi maayo wa xukmu haada nikaax nikaaxan oo kale xukunkiisii waxaa an yufsakha in la fasakho qabla dukuul kulan hortii wain waqaca dukuul kulan hadduu dhaco fusikha waxaa la fasakhayaa minhu shigaarki maakii kaana haday biduuni sadaaqin meher la-aan wamaa kii uctiya la siiyey fiihi gudihiisa likullin gabadh la arkaaba sadaaquun la siiyey falaa yufsakh nin naag furay saddex gooray ka furantay ka gadaal haddana ka hari waayey ma mid odhanaya aniga intaya kuu meeriyo laba habeen ku ama joojiyaan kuu soo daynayo waakaa maxalilka waa taqaan soomaalida maxla la yihaahiyo wax bannaan maaha nikaaxul muxallili kii u xalaalaynaya guurkiisiina waa nikaax faasida wahuwa nikaaxulmuxallil waxaa wey an tutlaqa almar'atu naag in la fura wey halaahan saddex goor baa la furay fataxrumu waa xaaraam noqotay naagtii saddex goor la furay calaa zawjihaa ninkeedii saddexda goor furay korkiisa bay xaaraam ka noqotay bihi dalaaqaa saddexday waa xaaraam noqotay liqowlihi eebba weyne hadalkiisiiba u daliila tacaalaa korhay uu yihi falaa taxilu ma banaana naag saddex goor la furay lahu ninkii furay min bacdu saddex hadduu furay kadib xataa tankixa ilaa ay guursato sawja min hayrahu aan isaga ahayn oo markaa ninkaa dambe u furo ay ka cidda tirsato ma banaano kolkay sidaa ahayd fayatasawajuhaa waxaa naagtii guursanaya aakharu nin kalaa guursanaya wuxuu u guursanayaa qasda an yuxilahaa inuu u xalaaleeyo u qasdaya lisawjiha alawal ninkeedii hore asaga dhaqan kale kama rabo ee ninkii hore ha u xalaal noqoto saasuu u yeelaya wakaa nikaaxu lmucalil fayatasawajuha waxaa naagtii guursanaya aakharu nin kale qasda an yuxilaha inuu u xalaaleeyo u qasdayaa lisawjiha ninkeedii u xalaalayala weli horeeyey fahada nikaaxu nikaaxaasoo kaasa baatil midaan wax ka jirin weeye liqowli bni mascuudin cabdullaahi ibni mascuud hadalkiisiibaa u daliila uu yihi lacana waa inkaaray rasuulullah eebbaweyne rasuulkii sala allahu naxari sallaha badiya calayhi rasuulka korkiisii wasalama nabadgelye allaha ku badiya almuxallil ninka wax u guursaday inuu xalaaleeyo kaasaa muxallil la yihaa waalmuxallala lah iyo ka loo xalaalaynaye naagta la wadwadoo qalqaalahaas og labadaba wey hadduusan ogeyn oy tahay dhagar naagtu u wadato taa dembi kuma leh laakiin markuu isagiiba ogyahay oo qorshihii iyo taladii wax ka galo kharajkiina wax ka dhiibo markaa lacnada labadiiba waa taabanaysa la-ana rasuulullah eebbaweyne rasuulkiis waa inkaaray sala allahu calayhi wasalama almuxallila ninka u xalaaleynaayo waalmuxallala lahu ka loo xalaaleynaayo labadaba midkaana wa xukmu haada nikaax nikaaxan oo kana xukunkiisii an yufsak in la fasakha wey walaa taxilu xalaal noqon mayso bihi nikaaxan asawjatu naagti liman nin u xalaal noqon mayso talaqahaa iyada furay halaatan uma yufaraqu baynahumaa waa lagala geynay nikaaxyaalkii faasidka ah baynu ku jirnay afar nikaaxu lmuxrim qof xaaji ama cumro niyooday darkii caddaa qaboon camalkii dhamaystirin kaasi wax ma guursan karo mana asaxayo nikaaxii uu guursaday waxna ma guurin karo oo wilaayana wax kuma guurin karo tabartiisii walaa sunka kuma guuri karo qaali hadduu yahay iyo sheekhnimo kolka waxaa weeye qof muxrima oo xaj iyo cumra midkood ku dhex jira ma guursan karo nikaaxulmuxrimi kii xirmaday nikaaxiisii wey wahuwa nikaaxu lmuxrim an yatasawaja arajulu nin inuu guursado wey wa huwa isaga oo muxrimu niyooday bixajin xaj inuu guto aw umratin umre inuu guto niyooday qabla taxaluli xalaal noqosho horteed u minhumaa xajkii cumradii ka xalaal noqda ka hor ma guursan kara hadduu sameeyo kolka isagoon xajkii arrimihiisii dhammaynin ama cumradii dhammaynuu nikaax galay see la yeelaa wa nikaax nikaaxaasoo kaasa xukunkiisii albutlaan inaya wax ka jirin uma ka gadaan idaa araada hadduu rabo atasawuja guursasho biha naagtii la guursado jadada wuxuu cusboonaynaa caqdaha meherkeediiyuu cusboonaynaa bacda inqidaa'i xajihi xajka hadduu guto ka gadaan aw cumratihi cumradii hadduu guto ka gadaan uu nikaa cusub ku mehersanaa daliilkii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi laa yunkixu lmucrim laa yankixu lmuxrimu muxrim wax ma guuriyo walaa yunkax isna looma guuriyo marka guur nin muxrima ma soo qaadi kara wey ay laa yacqid isagii ma gunto caqda nikaax laa yucqad lama gunto caqdu nikaax nikaax gunidii lahu muxrimkii looma gunto walaa yacqid isna ma gunto ligayrihi qof kalow wanaxyu sheebidan laa yankix yuusan guurinin almuxrimu walaa yunkax yaan loo guurinin nayigaan naxyigaana muqtadin wuxuu keenayaa lilbutlaan inuu nikaax ibray shan nikaaxa shanae waxba ka jirin annikaaxu waa guur fil cidda cidda gudaheed wax lagu guursado naagti waa laga dhigtay ama waa la furay ciddadoodii ma dhammaanin ciddadoodii oon dhammaanin baa la meeriyey waxba nikaaxa kama jiraan yaa nikaaxa wax ka jirin ee nikaaxasaa wax ka jirin ee la mehiyo qof cidda ku jirta hadday labada qof ku kulmaan abadkoo dambe isguursan kari maayo oo taxriimu abada ayaa ka dhalanaya laakiin iyagoon kulmin baa la kala gaaray wax nikaax ku sheegay sameeyeen hadday wax nikaax ku sheega sameeyaan labadoodii baa la kala burinaya adigana idadaadi dhamaysaa laleeyahay kadib dib bay iska guursan karaan buu leey shan annikaaxu mahar wey fi lciddati ciddadii gudaheed lagu mahriyo waxwa waxaa la yihaa an yatazawaja arajulu nin inuu guursado almarata naag almuctada ee cidda tirsanaysay min dalaaqin furid la furay ka cidda tirsanaysay aw wafaatin geeri laga dhintay ka cidda tarsanaysay fahada nikaaxu nikaaxaas la mehersaday naag cidda ku jirta baatilun midaan wax ka jiri weeye waa xukmuhu xukumkiisii waxa weeye an yufaraqa in la kala buriyo beynahumaa labadaa dhexdooda sababka loo kala burinaa waa libutlaani alcaqdi caqadkaa baatiloon waxba ka jirin wayahbutu waxaase u in kaana ninkii hadduu yahay qad khalaa bihaa cidla hadduu la tagoos u galmooday ka gadaalna wayaxrumu waxaa xaaraama caleyhi korkiisa an yatasawajaha inuu guursado bacda inqidaai ciddatiha ciddadeedii hadday dhamaato ka gadaal yatasawajaha daa ciddatiha idaa kaana la yabni bihaa fii ciddatiha haduusan kula kulmin amaa idaa banaa bihaa intuu mehersaduu weliba la aqal fa ina maalika wa axmeda raximahuma allahu tacaala yarayaani labadaas sheekh waxay la tahay annahaa taxrumu calayhi taxriiman muabadan wayaxrumu waxaa xaaraama calayhi ninkii korkiisii an yatasawajaha inuu guursado bacda inqidaai ciddatiha muddadeedii hadday dhammaatay ka gadaan cuquubatan lahu isagaa lagu ciqaabaya wadalika kaas liqowlihi tacaala baa u daliila uu eeba subxaana walaa tacsimuu ha u qasdina cuqdata nikaax nikaax xiridiisa xataa yabluqa alkitaabu ilaa ciddadii la qoray ay ka gaarto ajalahu madasha loo qabtay walaa tacsimuu ha u qasdina cuqdata nikaax nikaaxi xiridiisa xataa yabluqa alkitaabu ay almaktuub kii xag eebbe laga farad yeelay ilaa uu ka gaaro ajalahu madalkiisiiw nikaaxa lixaad annikaaxu bilaa weliyin waa nikaax in la sameeyo welina uusan jirin laa weligii khaas ka ah walaa weligii caam ka ah bal waaba laga dhuuntay adoogoo inta fadhiya a gabarjoosti lagu meersaday lagala dhuuntay taas ma jiro waa inuu weli jiro ama kii uxigay gabadha kaaska ama kii caamkaah annikaaxu maha bilaa weliyin weli la-aan wax la ah nikaaxsada wey wahuwa an yatasawaja arajulu waa inuu nin guursado almarata naag biduuni idni weliyihaa naagta weligeeda ogolaashadiisa la-aanteed uu guursaday waa joogaan weligii mana fasixin fahada nikaaxu baatil fahada nikaaxu guurkaas welila-aan la guursaday baatilu midaan wax ka jirin linuqsaani ruknin tiiraa dhiman min alarkaan arkaantii nikaaxa ka mida wahuwa alweliyu waana weligii liqowlihi hadalkii nabigaa u daliila sala allahu calayhi wasalama laa nikaaxa mahar ma jiro ilaa biwaliyin in la helo maahe faxukmuhu nikaaxa sidaas loo meheriyana an yufaraqa waa in la kala geeyo baynahumaa dhexdooda hase yeeshee wayahbut waxaa u sugnaada lahaa naagtii almahru mahar baa u sugnaada in masaha hadduu u galmoodoo daaray wa bacda alistibraa hubin caloosheeda la hubiyo ka gadaan lahu ninkii wuxuu leeyahay an yatasawajaha inuu gabadhii guursado bicaqdi maali iyo wasadaaqin xoolo infadiya hadduu raalli noqdo weliyuha gabarta weligeedii bidaalika arrinkaa toddoba nikaaxa afraadee wax ka jirin waa in gaal la guursado gaashuna ayaan kitaabiyada ahayn yahuud iyo nasaar midna maa haddayan kitaabiyada ahayn way tahay waxaas watanigii iyo gaalamadowdii iyo hinduuskii iyo shuuciyadii baktigaas ama liya nebiya diin iyo aakhiro ogolay hadday tahay ma banaanow laakiin kuwan kale hadday maraykanka iyo ingiriiska iyo talyaaniga iyo yahuudiya hadday tahay waa la guursan karaa ahlu kitaabu toddoba nikaaxulkaafiraati gaal guurkeed baan isna banaanayn gaashii kayrilkitaabiya anan kitaabiyadahay daliilkii waa liqowli illah eebba weyne hadalkii tacaala korhaye u eebba yiri walaa tankixuu ha guursanina almushrikaat naagaha eebba u shariig yeelay xataa yu'mina ilaa ay eebba ka raba guursanina walaa tankixuu ha guursanina almushrikaat naagaha eebba u shariig yeelay xataa yu'mina ilaa ay eebba ka fayaxrumu waxaa xaaraama cala almuslimi qofka muslima korkiisa ka xaaraama an yatasawaja inuu guursado kaafiratan naagaala majuusiyatan dabcaabda kaanad hadday tahay aw shuuciyatan kuwan aakhira diidka hadday tahay aw wataniyatan alabcaab kamaa laa yaxilu siduusan u banaanayn limuslimatin gabarh muslimada an tatasawaja inay gabarh muslimada guursato kaafiran gaal mutlaqan kitaab iyo khayr farqi male idan waxaad ogaatay gabdhaha iyo ragga waa kala duwan ragga naagtii gaala ee aan kitaabiyadahayn baa ka xaraama kitaabiyadii waa guursan karaa laakiin gabadha muslimada kitaabi iyo kayrkii toona inuu guursadaa ma banaana xikmada way iska coddahay alislaamu yacluu walaa yuclaa calayhi haddii ninka muslimka uu naagaala guursado isagiiba odayu ka gacan sareeyo inuu soo islaamiyaa laga yaabo kolkaa ma dulaysna ninka laakiin haddii gabar muslimada nin gaala lagu daro oo gacan cadaawo la geliyo gabadhiibaa dullaysan gabadhii baa dulaysan iyada markay dulowda islaamkii baa la dulaysan oo ku dhex jira marka taasi sina kuma banaanow kamaa laa yaxilu siduusan xalaal u ahayn limuslimatin gabar muslimada an tatasawaja inay guursato kaafiran nin gaala mutlaqan si banaanbow kitaabiyan hadduu yahay iyo aw hayra kitaabiyan hadduusan ahayn toona daliilkii liqowlih eebba weyne hadalkiibaa u daliila tacaalaa korhay u eebba yiri laahunna gabdhihii maaha xilun xalaal lahum gaalada walahum gaaladana yaxiluuna xalaal maaha lahunna gabdhahow wa min axkaami haadihi alqadiya muslim iyo gaalkan isguursi wada dee arrin badan hoos imanaysa oo min axkaami haadihi alqadiya arrintaanoo tana xugumyaalkeedii waxaa kamida ma yeli arrintan soo socota haddii ay laba muslim oo isqabtay midkood gaalooba nikaaxi waa baaba-aya kadib intii ciddadii ayaan dhammaanin hadduu soo noqdo nikaaxoodii horaa u jira idaa aslama <coughs> hadduu islaamo axadu sawjay labada isqabta midkood alkaafireen hadday isguursanayeen bay laba gaar ahayn baa soo islaamay nikaaxoodii waa buraya haddii kii uu ciddada kii kale ku soo islaamo way isku noqonayaan idaa aslama hadduu islaamka galo axadu sawjay labadii isqabtay midkood halkaa ee gaaladaha badala nikaaxuhumaa nikaaxay isku qabeen waa buray fain aslaama thaani kii labaad hadduu islaamo qabla inqidaa'i ilcidda ciddadii intayan dhammaanin fahumaa labadooda calaa nikaaxihimaa nikaaxeedii hore korkiisay ku sugan yihiin ala weli horeeyey ee wain aslama hadduu kii labaad soo islaamo bacda inqidaai ilcidda ciddadii hadday dhammaatay ka gadaan falaa budda waxaan laga maarmaynin min caqdi nikaax jadiidin cusub calaa maa haddaan ku socono ra'yi korkii ay dahaba ku tageen ilayhi ra'yiga ahaljamhuuru dadka intiisa badan oo min ahli ilcilmi aqoon-yahanada ka midow laba waxaa kaloo axkaamtii ka mid idaa aslamati zawjatu naagtibaa waxay soo islaamtay qabla albinaa intaan lala aqalgelin bay soo islaamtay bihaa iyada falaa shay-a lahaa male min almahri gaalli bay isu guursadeen ka gadaal iyagoon aqalgelin bay gabadhii soo islaamtay markaa meher la siin maayo iyada xaggeeday arrintu ka timid marka idaa aslamati zawjatu hadday naagtii islaamto qabla albinaa intan aan lala aqalgelin bihaa iyada falaa shay-a wax uma sugnaanin lahaa iyada min almahri ka mida liana alfurqata kala tegidaan la kala tegay kaanad furqadii u ahaatay minhaa xaggeeday ka ahaatay wain aslama zawju haddii ninkii islaamo falahaa waxay leedahay weli lama aqalgelin nisfulmaher meher barkii bay leedahay waidaa aslamad hadday islaanto bacda albinaa aqalgalka gadaal bixaa iyadii lala aqalgalay falaa halmahru maharkii bay leedahay kaamilan isagoo dhammaystirin wa xukmu irtidaadi axadi zawjeyn <coughs> labadii isqabtay midkood hadduu ridoobo xukunkeeda ka xukmi islaami axadihimaa ayay la mid tahay sawaa-an bisawa isagoo iyagoo gaalaha oo soo islaamaan soo sheegnay iyagoo islaamahoo gaaloobayna sidoo kale way wa xukmu irtidaadi axadi zawjay labada isqabta midkood ridoobidiisii xukunkeedii ka xukmi islaami axadihimaa labada midkood oo islaamay la xukum tahay sawaa-an bisawa arrinta saddexaad ee imaanaysa waxa wey nin baa soo islaamay gaal buu ahaa naaga iidyan ka badan uu la yimid afar ka reebaa laleeyahy wixii kaan la yska dhaafo ama isagoo laba walaalaa qabu yimid laba walaalaa laba kulmiye midna reeba midna dhaaf baa laleeyahy isagoo walaashis qaba hadduu yimaadaan war walaashaa laba guursade banaanka barbarade arrimahaasoo dhan waa u imaanaya saddex man aslama ninkii islaama wa taxtahu ay hoos joogto oo qabo aksara in ka badan min arbaciin niswa afar naagood wax ka badan qad aslamna macahu iyagii oo dhanna waa la soo islaameen aw kunna waxay ahaayeen kitaabiyaatin naaga ahlu kitaaba guurkooda uu bannaan yahay walow lam yuslimna inba islaamine saas arrinta hadday tahay ikhtaara waa doortaa minhunna naagihi arbacan afaruu ka doortaa wafaaraqa albawaaqi intii soo hartayna waa dhaafa man aslama qofkii soo islaama wa taxtahu hoostiisa aktar in ka badan ay yihiin min arbacin afar naagood min arbaci niswa afar naagood qad aslamna islaameen macahu isaga la jiridiisii ow kunna waxay ahaayeen kitaabiyaatin kolkii horeba kitaabiya walow lam yuslimna yaynba islaamina ikhtaara waa doortaa minhuna naagihii badnaa ee iswatay arbacan afarun buu ka dooranayaa mufaaraqa banaanku ka mara albawaaqi intii soo hartayna banaanku ka maraw liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahuna alsalaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya liman dad uu yihi aslama nin islaamay wataxtahu qabay cashru niswa toban naagood qabay ayuu nabiga ku yidhi ikhtar minhuna arbacan afarun ka doorow wixii kale banaanka kama wakadaa waxaa kaas ah tobanka naagood watay lamida man aslama qofkii soo islaama wa taxtahu hoostiisana ay tahay ukhtaani laba gabdhoodoo walaaluu isla qabaa faaraqa waa ka taga minhumaa labadii gabdhood man shaa-a ka taga tuu waa reebana id laa yaxilu ljamcu kulmin ma banaana bayna alukhtayni laba walaala ah nikaax lagu kulmiyo liqowlihi tacaalaa eebbaweyne hadalkiisa u daliila markii muxaramaadka la tirinayey wa an tajmacuu inaad kulmisaan baa la xarimay bayna alukhtayn laba walaalaah inaad nikaax ku kulmisaan ma banaana wakada man aslama qofkii islaamay wa taxtahu hoostiisana ukhtaani ay laba walaala ay yihiin faaraqa waa ka tegaya minhumaa labada gabdhood ee walaalahaa man raa miduu rabo id laa yaxilu xalaal maaha aljamcu kulmi bayna alukhtayn laba walaalaa dhexdood la kulmiyo liqowlihi tacaala eebaweyne hadalkiisibaa u daliila waan tajmacuu inaad kulmaysaan baa la xarimay bayna alukhtayn walaala dhexdoodu wa qowli nnabiy nabiga hadalkiisiina waa u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya liman nin aslama islaamay wa taxtahu ukhtaan laba walaala ana qabay buu wuxuu ku yihi walikfur ayatahumaa labada ti aada shita rabtidu labadooda taad rabtidna fur taad rabtidna reeb isla imaysid wa qowli nabiyi baa u sala allahu calayhi wasalama u liman qof uu yihi aslama islaamay wa ukhtaar laba walaala ana qabay buu ku yihi taliiq fur ayatahumaa labadooda tii shiita aada rabtid nikaaxa sideeda wax ka jirin waa nikaaxu lmuxaramaat kuwii muxaramaad ahaa waa dad tiro badan toddoba nasab iyo toddoba nuug ma afar iyo toban iyo musaahariyo weliba jamci markii la wadwada ilaa labaatan bay gaaraya labaatan naagood bal in la guursada loo ogolay muxaramaad baa la yihaa qur-aankaa sheegay xurimad calaykum umahaatukum wabanaatukum wa akhawaatukum wa amaatukum wa khaalaatukum wa banaatu lakhi wa banaatu lukti wa ummahaatukum alatii ardacnakum wa akhawaatukum min aradaa wa ummahaatu nisaa'ikum wa rabaa'ibukum alatii fii xujuurikum min nisaa'ikum alatii dakaltum bihin wain lam takunuu dakhaltu bihina falaa junaaxa calaykum waxalaa-ilu abnaa'ikum min aslaabikum waan tajmacuu bayna aluktayn ilaa walmasana idan waa fara badan yihi qoladan sideedaad oo la yihi nikaaculmuxaramaat naagihii la xarimay guursigoodii baa xaaraama oo naag maxrama oosan nikaax kuu qabanin guurkeedu wax jira maaha arrimo badan baa hoos imaanaya marka halkaasaynu ku joojinaynaa wallaahu aclam